bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslma عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin xukmu alif الtaأniiثi cinda التصغيir w thbut alif الtaأniiثi اlmaqsura in kanat raabicaة kaxubla w tuxdafu in kanat saadisaة kalugayza aw saabicaة kabardaraya wkada alkhamisa in lam yataqadamha madة ilى akhirih Eh, alif taaniih eh, waxaan ku soo marnay bacd alaxkaam inaan waxba laga bedelayn oo tashiirka yaqa calaa maa qablaha eh, waa qaar ka mid a ah waay marka qaar kalaa jiro oo la xadfayo idaa lam yatawafar fiiha shuruud markaasuu uri watahbitu alifu taaniih almaqsuura tii mamduudada aheed waa ka baxnay oo ayada inaan la xadfaynin baan soo sheegnay maqsuuradii waxaa layidhi in kaana raabica waa sugnaanaysaa ka xubla oo kale oo kuwii lasoo dhaafay ka mid tahay wa tuxdafu in kaanat saadisa labadaas khilaafka ma joogto ka lugayza oo kale waay aw saabicatan ka bardaraaya iyo wixii la hadla marka haddii eh, alif maqsuur maba jirto oo haalitha joogto ma jirto markii ugu yaraata raabica bay gashaa waa baaqi noqota saadisa wamaa bacdahana waa la gooya marka khaamisadi ah kuu soo hartay tafsiilay u baahan tahay lugayza yani jamcu eh, waa taniyatu aw taaniithu lugzin lugzi waxaa weyaan waxaa weeyaan googaaleysi waxa eh, layidhaha macadalaysi eh, bardaraayana waa ismu mawdicin wa makaan magiciisa waa waxyaalaha ugu adag oo aan luga ahaan loo fahmaynin waa amaakinta magaceedii waaye carabti xataa sarfiga waxaa la geliyey asmaa اlmudun wاlmawaaqic wاlashyaa alathariya kulligeed waa ku dhex jirtaa wakada alkhaamisatu waa lamid marka midan goorma laakiin in lam yataqadamha madatun hadday madda ka hormarin ayada waa la goynaa ka qarqaraa oo kale waay min alqarqara laga keenay caloosha dhawaaqeeda waa marka qarqara haddii la taskhiiri tago quray qiraaa laleeyahay quray qira laleeyahay ayib haddii ay eh, wakada alkhaamisati lam yataqadamhaa maddatun waa la goynaa fain taqadamathaa maddatun xadafta ayahumaa shita ka xubaara hadda fiiri xubaara waa xaa iyo ba iyo alif iyo ra iyo aliftii ugu dambeysa shan waay khaamisa weeyaan marka khiyaaraad u waxaad goyn kartaa alifta oo xubaara alifteeda oo bacda ka dambayso waa goyi kartaa fi wasat اlkalima ama ayadaasaad baaqi yeelaysaa oo markaa ya loo bedelayaa tan dambaa la goynayaa io wa quraytha quraytha waxaa weeyaan atamr oo radii ah taquulu waxaad leedahay xubaaraa taas macnaheedu waxaa weeyaan aliftii horaad goysay tii damboo taaniidkaad baaqi yeeshay xubaara ama waxaad leedahay xubayiri aad leedahay xubayir oo tii horo waa baaqi yeeshay bacda qalbiha yaaan fa adqamta yaa ahaa biyaai taskhiir tii damboo aliftii dambena waa goysay wa cinda taskhiiri xubaara khayiri bayna alxubayra fadri walxubayiri owir ibnu maalik wa quraytha qurayithi aad leedahay marka alifu taaniiث اlmaqsuura fi baabi الtaskhiir waxeeda warkeeda waa kooban yahay hadday raabica tahay tabqa in kaanat saadisa wmaa bacdaha tuxdaf in kaanat khaamisa fa fiiha tafsiil intaas keliya aw qaala alcukburi wuxuu iri fi lubaab kitaabkiisi weeyaane fain kaanat alalifu thalithatan hadday tahay hadda midaas ibni maaligna waa ka tegay thalithada xukumkeeda maxaan ku irahdaa ibnu hishaamna ma sheegin kanaa markan ka dhammaystirnay ka ximaar oo kale waa fiiri adaa alifta waxay ku jirtaa bacda alxaal wa miim hiya thaalitha qalabtaha yaaan liannaha saarat fii mowdici xarfin maksuurin liwuquucihi bacda yaai tashiir waxaa lagu leeyahy aliftaas hadda ximaar markii la yidhaahdo aliftaas ximaar ku jirto waawbaa loo badalay waxaan dhila yaa loo bedelaya sababta waxa weeyaan waxaan soo sheegnay isimka hadduu rubaaci yahay oo taskhiir la geliyo xarafka oo bacda yaai taskhiir ka yimaado waa la hoos dhiga jacfar hadda fadeeda kor dhigneed markii la tasi jucayfir aa laleeyahay marka aliftii hadeertan waxay taallaa xumeyr markii la yidhaahdo bacda almiim bay taallaa tii in la hoos dhiga ay ahayd waay marka sidaas awgeed baa waxaa loo badelayaa baa layidhi ya baa loo badela liwqica bacdihi ay tashiir qabla darf wa adqamta fiiha ya aliftaas markii ya loo bedelo waxaad ku dhexgelinaysaa ya atashiir marka maxay noqonaysaa xumayir ay noqonaysaa fain in kaanat ilwaawu thaalitatan hadday tahay qulibat yaa-an aydana waa lamid wa udqimat fi lyaai fi yaai taskhiir naxwu qaswar wa aswad oo kale waay taquulu waxaad lehay qusayir wa usayid wa yajuusu waxaa banaan طabcan qusaywir ay ahaan lahayd marka waawdi ayaa loo bedelay ida اجtamaca alyaau wاlwaaw wasabqa axaduhmaa bالsukuuni qulibat اlwaaw yaaan faudqimat اlyaau fi lyaai weeyaan qaacida la yaqaano qusayir wa usayid wa yajuusu waxaa banaan an tuqira alwaawa waawda inaad sugtid oo markaa fataquul aad tiraa qusaywir aad tirahdid xamlan calaa qasaawir sidii jamciba waawga ay u baaqi noqotay taskhiirkiina waawga ha loo baaqi yeelo ayib haddii hadda la yidhaahdo sidaan hala cileeyo yaa reeban waaw haddana waxay noqonaysaa qusayr in la keeno fa amaa curwa iyo wa ghaswa curwa waxa weeyaan waa isim curwa ibni zubayraba kamid ghaswa waxa weeyaan waa hal duulaan fa taskhiiruhumaa waxa weeyaan curaya wa khusaya bilibdaali wاlidgaam bilibdaali macnaha waxaa weeyaan waawdii oo markii hore curaywa wa khusaywa ay noqonaysaa marka اجtamaca alwaaw wاlyaa wasabaqa axadumaa bالsukuuni qulibat اlwaaw yaaan faudqimat اlyaau fi lyaai saas qaacidadii ahd laa kheyr liana alwaaw lam tasixa fi اljamci jamca waxaa laleeyahay waawdeeda waa la celay oo curwa haddii la jamciyo ay noqonaysaa ma i xasuusteen ghazwa makaazi a laleeyahay haddii alifteedii waa la bedelaya waawdeeda ayb xukmu taskhiiri maa thaanihi liin isim oo xarafka labaad xarfuliin kaga jiro haddii xarfu liin macnaha waxa weeyaan waa u fatxa ka horeysa ama alif fatxa ka horeyso ama ya o fatxa ka horeysa waa haddii ay saas tahay maxaa la samaynaa waclam ana atasgiira yaruddu alashyaa ilaa usuuliha fa in kaana thaani lmusagari midka la tasgiirna kiisa labaad liinan hadduu yahay ama laynan liinan munqaliban can liininka soo gadoomay radadtahu ilaa aslihi asalkiisa aad u celinaysaa fatrud thaanي naxو qiima wadiima wmiisaan wbaab ilى lwaawi fiiri markan fataqulu fi taskhiiri qiima waxaad leedahay quweyma wa cinda taskhiiri ish wardud liaslin thaaniya laynan qulib faqiimatan sayir quweymatan tusib marka liannahu qiimada waxaa asalkeedii qiwma ay ahayd qiwma waawdii ayaa loo bedelay markaasaa qiima la yiri qiimadii haddii la tasyiiri taga waawgii horaa lasoo celinaa liannuu sababta hore oo waawdiya loogu celiyey linkisaari maa qablahu markii la taskhiiriyo xarafkii koobaad waa la goda fatxaya imaanayso marka sababtii lagu goy lahay ma jirto marka qiima asalkeeda min ataqwiim wa diima min adawaam ayadana asalkeeda diimay ahayd marka sababta oo diwma ay aheed waawdiya looga bedelin fi linkisaari maa qablaha markii la taskhiiriya sababtii waawdiya oo loogu celin lahayaa ka baxta meeshi wa muweysaan miisaan fiiri jamciisa mawaasiin aa laleeyahay inay waaw ka timiday miisaan taasaa kugu daliil wa buweyb aa laleeyahay liannahu abwaab ay ka timiday jamacaasaa ku tusinaya ayb taas waan fahamnay asalkiisa loo celinaya wa yuradu thaani naxw muuqin wa muusir wa naabna ila lya liannahu thaanigoodiibaa yaa ya ah liannahu muuqin min alyaqiin ay ka timid wa yuusir min alyusri bay ka timid naabna anyaabaa lagu jamciyaa oo ya bay asalkeedii tahay marka e, waawdaas muuqin wa yuradu thaani naxw muuqin wa muusir wa naab ila alyaa liannahu sababtii markii hore waaw loogi muyqin wa muysir wa nayb ay ahayd asalkeedii markaasaa waxaa weyaan muyqin markii la yidhi waa ya oo damo ka horeyso marka saasaa yadi waaw loogu celiyey ayib naabna waa la cileey oo tuqlabu qulibat alyaau ilaa alifin markaasaa layidhi fataquulu waxaad leedahay markaa marka taskhiirina muyeyqin wa muyeysir wa nuyeyb bikhilaafi thaani naxwu mutacid mutacid midkii loo yaboohay wa hadda thaanigaas waxa waye fa inahu gayru liinin waxba lagama bedelaya fataquulu mutaycid laa muyeycid lama dhahay liannahu wuxuu u jeedaa kelimada mutacad ah asalkeedii waxay ka timid wacaday ka timid waawdi waa la goy waanu ognahay wacada yacidu tacidu mutacid alaleeya mutacid in la yidhah haddii ay ismu mafcuul tahayna mutacad mutacid markaan waxa weeyaan sax waa tadan hadda maanta waxay ka joogtaa xarfuliin laakiin xarfuliinkii meeshi ma joogo marka xarafka bedelay ucaamal mucaamalata saxiix saas waa khilaafa liلzujaaj wاlfarisi wa bikhilaafi thaani naxwu aadam fa inahu can gayri liin aadam hadda mad baa saaran laakiin asalkiisa adam uu ahay hamzada xarfuliin kuma jirto marka la taskhiirinayo fataquulu uweydim aad leedahay kalalifi zaa'ida sida loola dhaqmi lahay oo kale yaa loola dhaqmaa oo min naxwi daaribin wاlmajhuulati اlasli min naxwi saabin ka saab daarib haddaan waxa weeyaan alifkan zaa'id waaye maadada asalkeeda darab ay ka timid ama darbi oo masdar ay ka timid aliftan waa zaa'id ism faacil dalada loo ziyaado laakiin laa axad yaqdir inuu yidhah ya ay kasoo gadoontay ama waaw liannahu maba jirinba asalkeeda zaa'id waaye marka haddayba zaa'id tahay waaw baa laysaga dabaa duwayrib baa laleeyahay saab isna cusaaratu shajarin muri lmadaaq geed oo dhadhankiisa uu xun yahay asaab la yidhaahda iyo wacaaj oo cadmu fiil ah marka kuwaasoo dhan waaw baa laisaga bedela oo duwayrib iyo suwayb iyo cuweyj ala ah leeyahay wa qaaluu fii ciidin waxay yidhaahdeen cuyeyd ay yidhaahdeen shuduudan karaahiyata iltibaasihi bitaskhiiri cuud ayagoo nacay waaxid alacwaad fiiri ciid oo ciiddaas hadda oo dilxija oo kale ciid ciid weeyaan ya ciid ku jirto waaw bay ka timid caada yacuudu lianna alciid inamaa sumiyat ciidan litakaruri cawdatihi ilayna marka ciid waxay ahayd qiyaas ahaan sidii oo qiimo oo kale inan cuweyd in la yidhaahdo iyadoo saase lama dhihine cuyeyd a laga dhigay sideediyaa lagu baaqi yeelay yadii kaloo taskiirkaa la keenay cuyeyd baa la yiri waxaa loo diiday in lainay isku darsanto cuud oo laan ah laanta geedaha ka baxdo cuudka la shito ama eh, wax lamida cuud baa la yidhaahdaa marka cuudkaas iyo ciid inay isku darsamaan haddii la taskhiiriyo waawda loo baaqi yeelo liannahu eh, jaa waaxid alacwaad cuud haddii la taskhiiriyo cuweyd lagu taskhiiriyo oo ciiddii macnaha bilihii fasaxa ahayne oo cuweyd lagu taskhiiriyo labadii yaa isku darsamaya mid oo geed ka yimid iyo midkii oo munaasabad ahayda isku darsamaysa markaasaa middii munaasabadee sideeda loo dhaafay qaacidadu way khilaafsan tahay shaad waa laleeyahay haddana asalkeeda laguma keeli karo khowfa iltibaas w hada اlxukmu thaabit fi الtashiiri aladi yatagayaru fiihi اlأwl tashiirkina waa lawada mida lyidhi macnaha taksiir dhe jamcu taksiirkana wuxuu lamid yahay isimka musakarka uu lamid yahay ka mawaasiin wa abwaab wa anyaab aad leedahay kii asalkiisi waaw ka yimid waaw baa loo celina ka mawaasiin si taskhiirka aanu soo niriye wa abwaabna waa lamid kii asalkiisi ya ka yimid sidii naabki oo kale markii la jamcina anyaabaa laleeyahay waxaa loo celina iyo wa acwaad baa laleeyahay oo midkan tasiiru markii oo la jamcinayo maxaan ku yidhaha cuud markii la jamcinayo laakiin ciid sideeda ma acyaada laleeyahay maca iyadoo waaw ka timid sideedaa lagu baaqi yeelaya ayb xukmu tashiiri maa xudifa axadu usuulihi isim haday jirto in la taskhiiriyey oo usuushii laga gooyey see loola dhaqmaya xukmu taskhiiri maa isim taskhiirintiisa la xukmiya buu u baab yahay xudifa axadu usuulihi laga xadfay wa idaa sugira maa xudifa axadu usuulihi isim oo usuushiisa xaraf zaa'id maa xaraf asal ah aa la gooy wajaba raddu maxduufihi midkii laga gooy in lasoo celiyaa waajiba in kaana maxduufkii haduu yahay qad baqiya inuu baaqi noqdo bacda alxadfi calaa xarfayn kelimada la tashiirinah haddii asalka ka maqan markii laga reebo laba xaraf ay ku soo harto in la tashiiri haddii la doono xarafkii waa loo soo celinaa naxwa kul wa khud wa mud aclaaman hadda kul iyo khud iyo mud labana waa laba ficil midna waa daraf ama waa xarfa jarmud marka in la taskiiriya ma ah lianno taskiirka min khawaas alasmaa baan soo neri shuruudii aan soo sheegna an yakuuna almusaqaru ismanaa neriye marka ficil lama taskiiri karo laakiin waxaa laga hadlayaa haddii qof loogu magacaabo kul aan qof lagu magacaabay khud a qof lagu magacaabay mud a qof lagu magacaabay aclaamana lagu yiri iyo wasahin wa xirin asalkeeda saddex xaraf ahayd xarafkii saddexaadna uu ka maqan yahay calaa kullin isku dar haddiiba laba xaraf ku soo haraan kii hore waa loo soo celinaa taquulu waxaad leedahay markaas ukeyl wa ukheyd biraddi ilfaa'i kul markaa tiri ilaan ficilkan asalkiisi akala buu ka ahay hamsaa ku jirta waa loo soo celinaa khud akhada ay ka timid hamsaa loo soo celinaa dayib mudne waxay ka timid baa lagu leeyahy munayd a laleeyahay oo nuun baa ka maqan liannahu mundu ee asalkeeda ahayd mundutan ayadaa laga takfiifi wa sutayhatun a laleeyahay biraddi alcayni fiiri markii ay ahayd sahin siin iyo ha waay waxaa ka maqan ta'daasaa ka maqan astaah baa laleeyahay markii la jamcin lahay ta'di waa loo soo celiyey wa wa xurayj a laleeyahay birad laami fiiri markaan yad markay tahay yad isim laba xaraf ma jiro asalkeedii waxa yadawun ay ahayd markii la taskiiri waxay noqonay yudaywun markaasaa waawdiyaa ya loo badala wayutqamu waaw filyaa alya fi lyaa yudayatun saas wa xurayj min xirin ay ka timid xirin oo macnaha waxaa weyaan alfarju ah yaa waxaa laleeyahay kelimaa ka maqan kelimadaas asalkeeda jiimay ahayd jiimta waa loo soo celiy oo laamulficli kaga jirto intaas waxa weyaan haddii kelimada la taskhiirin rabo hadday laba xaraf ku joogto xarafkeedii saddexaad waa loo soo celinaya wa in baqiya bacda alxadfi calaa thalaathati axrufin isimka in la taskhiiriya la rabo oo asalna ka maqan yahay inta soo hartay saddex xaraf hadday u harto lam yurada ileyhi shay un midka maqan asal ha ka maqnaado zaaid hadduu yahayna min baabi awlaa fataquulu fii shaakin wa qaadin waxaad leedahay shuwaykun wa quwaydun bikasri aakhirihi munawanan rafcan wa jaran wa shuwaykiyan wa quwaydiyan nasban aad leedahay qaadinka soo qaado waxa weeyaan qaadin asalkiisa qaadi buu ahaa ya u dambeyso waa ficil waa isim manquus ah كان yntahi walidaalika تعاد ilayhi اlyaa ida curifa القاضي alhaadi alaleya haddii la tankiirin qaadin haadin liiltiqaai saakiniina loo goyna marka alifta qaadin ku jirto waa ziyaado laakiin laam oo asal ahaa ka maqan marka inan taskiirina aan rabno laamti qaadin way ka maqan tahay markii laamti aan reebna hadda ku joogaa saddex xaraf xaraf zaa'id baa iska ahada waa aliftaas oo aliftii daarib ku jirtay lamid tahay marka saddex xaraf hadday ku hartay laamti nastagni waxaan samaynaynaa yudamu awaluhu qaafkii aliftiina waaw baa loo gidiyey daadkiyaa lagu ray quwaydun a laleeyahay marka haadaa quwaydun wa nadartu ilaa quwaydin labadaas xaale saasaa loo tanwiinina wa ra'aytu quwaydiyan wa shuwaykiyan aada leedahay shaakin bimacnaa shaaki silaax ninka hubka u baxsan yahay oo kale ayb haduu marka xaalada labaad haddii saddex xaraf noo harta bacda eh, alxarf اlmaxduuf saddex xarf haday harta wax loo soo celinaa male qaacida macruufa tii hore waa loo soo celinaa tanna looma soo celinay wa idaa sumiya bimaa wadica hunaa'iyan wa idaa sumiya haddii lagu magacaabo bimaa wudica hunaa'iyan kelima laba xaraf ka koobneed a magac qof loogaga dhigay marka ishkaaliyada kelimada asalkeeda ama xaraf ay aheed ama wax bay aheed waa laba xaraf ila isim maba ahaynbo ayadoo xaraf ahayd baa nin magac loogaga dhigay marka maxaa la samaynayaa fa in kaana thaaniyi saxiixan hadduu yahay naxw hal wa bal waaye lam yusid calayhi shayun xataa yusagara wax kaloo lagu ziyaadinaya ma jirto fa yajibu an yudacafa ou yusaada calayhi ya idaa sugira waay ayb marka fiiri hadeertaan eh, ninaa hal lagu magacaabay ninaa bal lagu magacaabay waxyaalaha oo cilmiga tacqiidka u keena waxaan waa inaan iska xadafna xataa way ahayd lian noocan aniga badanaa ma jecli sababta waxa weeyaan waxaan waaqica jirin oo waaqic laga dhigay waaye nin hal bal isku magacaabaya laakiin iftiraad haddii la helo ha laga hadlay lm yujad عalaيhi shayء xatىa yusغra fayajibu bacda الtaskhiir an yuضacafa o yusaada عalayhi ya fataqulu fayuqaalu huleyl tadciifkii waaye huleyl markii la yihahdo laamtii dambeeda laba laam laga dhigay markaasaa yaa u taskhiir la dhex dhigay waxa weeyaan waa e, tadciifkii waaye aw yusaada عalayhi ya huleyun ay noqonaysaa labadii ya baa laisdhexgeliy huleyun a la yidhi haddayba dhacdo xaraf laba xaraf eh, kelima laba xaraf ka koobneed haddii qof magac loogaga dhiga sidaasaa loola dhawaaqa loogula dhaqanaya wa in kaana muctalan haddii uu yahay kelimadii labada xaraf ahayd hadduu saxiix midkeeda labad yahay aan soo sheegnay hal hadda fiiri ha iyo laam wada saxiix wa wa in kaana muctalan haddii uu yahay wajaba atadciifu qabla tasgiir xarafka kelimada labada xaraf ka kooban oo qof magac looga dhiga haddii midkeeda labaad xarfu cilo uu yahay xarfu cilahaas waa la laablaabaya fa yuqaalu fii low wa key wa ma aclaaman markii magac ay noqdaan waxaa la leeyahay lowun wa keyun bitashdiidi waa low i key maane maauna laleeyahay bilmadi wadalika liannaka zidta cala alalifi alifan faltaqaa alifaani maa waa laga hadlaya maa faubdilat thaaniyu hamza faidaa sagarta acطayta xukma dawin wa xayin wa maain oo kalaad siinaysaa markaas oo fataquulu waxaad leedahay luwayun aad leedahay low markay lowu noqoto taskhiiri baa lagu yiriyey labadii waaw baad kala fakinaysaa midna waad u fadxinay midna ya baad u gedinaysaa yadii kalaad ku idqaamaysaa luwayun kamaa taquul saad dhihi jirtay duwayun oo daabayari ah wa asluxaa waxay ahayd luweyun saasay ahayd labadii waaw baa inta lakala fakiyey aya taskhiir la dhex dhigay markaasay waxay noqotay ijtamaca alwaaw walyaa wa sabaqa axadumaa bisukuuni fatuqlabu alwaaw yaaan fatutqamu lyaau fi lyaa luwayun wa duwayun waa lamid wa taquul waxaad leedahay kuyayun kuyayun yaa'aatin kamaa taquul saad dhihi laheed xuyayun wa taquulu waxaad leedahay muwayun kamaa taquulu fi taskhiiri اlmaai اlmashruub muwayhun saad u dhihi jirtay ilaa ana hada laamuhu haaun fayuradu ilayhi farudda ilayha maada macnaha maada biyaha lacaba ah hamsadeeda asalkeeda waxay ka timiday ha bay ku timi lannahu miyaaha alaleeyahy jamciyaa ku tusinay laakiin midan maadan keligeed oo la taskiiriyey alif oo waxaa lagu soo daray dheeraad ah. marka iyada alifteeda yale loo bedela muwayuna laleeyahay <clears throat> ayib intaas waxa weeyaan waa waa intii oo haddii eh, la helaba isim laba xaraf ka kooban taskhiiru tarkhiim taskhiiru tarkhiim an tacmada ilaa di ziyaadati saalixa lilbaqaa'i fa taxdifuha huma tuuqicu taskhiira calaa usuulihi wuxuu iri wax la yihahdo taskhiir atarkhiim waxay tahay macnaheedii an tacmada inaad u qasadid waay ilaa di ziyaadati isimka ziyaadad u saaxibe ziyaadadii asaalixati lilbaqaa inay baaqi noqotona u haboon fataxdifuhaa marka waad goynaysa ama fataxdifahaa aada goysid fiiri ziyaada isimkii wataa mana diidayso in lagu taskhiiriyo iyadoo la joogto in layska dhaafay ahed marka in la dhaafana waaba banaan tahay liannahu laa yatanaafa maca alwasnayn in la gooyona waa kuu banaan tahay huma tuuqicu tasgiira calaa usuulih wa min thama saas awgeed laa yata'ataa ma yimaado oo ma suurageli karto fii naxwi jacfar wa sarfal safarjal litajarudihima ziyaada kuma jirto jacfar afartiisa kalimo afartiisa xaraf waa usuul safarjal shantiisa xaraf waa usuul walaa fii naxwi mutadaxrij wa muxarjimne ma aha leesh limtinaaci baqaa'i ziyaadata fiihima asal baaba in la gooyo ay waajib ahaydba lianna waxaan idhi isim kasta oy ziyaado ku jirto oy u diidaysa inay fucaycil ama fucaycil lagu jamciyo waxaa waajiba ah in ziyaadadii laga jaro marka kuwii hore ziyaadada waajibna looga jara tan khiyaarka kuma jirto ziyaadadooda waxa weeyaan in la gooyaa waajib liikhlaaliha bizinati zinadii fucaycil ama fucaycil ay diideysaa walam yakun lahu ilaa siiqataani laba siiqa mooye wax kale marka uma harin uu leeyahy hadaad aragta taskhiir tarkhiim laba siiqa unbaa u harayso fucayl iyo fucaycil naxw ka xumayd fi axmed oo ah fi taskhiiri axmed fiiri axmed taskhiir haddii lagu yiraahdo inaad asalka ku baaqisho uxaymid inaad tiraahdid waa heli kartaa oo maca ziyaadatihi lianna ziyaadati laa tatanaafa maca alwasni oo oo macnaha fucaycil ama diidayso waa heli kartaa taas ayib waxaa kalood heli kartaa inaad ka goysidoo axmed aad xamad taskhiirisadoo xumayd tirahdid labadaas khiyaarkama kaas ah. waa xaamid wa maxmuud wa xamduun wa xamdaan intaan oo dhan markii la taskhiirinayo xumayd aa lagu taskhiirinaa xaamid alifteedaa la goynaa xamadaa u imaana maxmuud ziyaadadan oo dhan aa lagoynaa miimta iyo waawdaa la goynaa xamduun waaw iyo nuuntaa la goynaa xamdaan alif iyo nuuntaa la goynaa xamadaa laga soo reebaa kadib aa la taskhiirinaa xumayd waman bitarkhiimin yusakhiru ktafaa bilasli kalcutayfi yacni lmictafa waa tii ahayd haddaad rabtid waa baaqi yeeli kartaa oo sidooda ayagoo ku jirto waxaad dhigi kartaa axmed uxaymid xaamid xuweymid maxmuud muxaymud muxaymiid ay noqonaysaa waa u dayaaa loo bedelaa wa xamduun xumayduun ama wa xamdaan xumaydaan liannahu alifta iyo nuunta sidii cuhmaan kuwii la baaqiyeeli yeeli jira ku jirtay oo yuuqacu tashiir calaa maa qablahumaa ay qeyb ka ahayeen marka e, intaas saas weeyaan wa fucaycil wasanka labaad ka quraytis weeyaan hadda fiiri quraytis qirtaas ay ka timid markaasaa ziyaadadii laga jaray qirtas aa soo reebay ala taskiiri quraytis ama nacam quraytis sidaas waay laa fucayciil ma laha liannahu duu ziyaadatin ziyaada buu ku jiraa liannahu cibaaraة can taskhiir اlismi bacda tajriidi min aلzawaa'id waxaa lu leeyahay isimka oo la taskhiirinayo taskhiiri tarkhiim la taskhiirinayo wasankiisa fucayciil kuma imaan karo lianna fucayciil waxaaba loo dhigay isimka ziyaada ay ku jirto laa tatanaafa maca hada alwasni annagana waxaan ka hadlaynaa ism mujarad can ziyaada marka ma imaan karto ilaa labadan wasano fucayl iyo fucayciil mooye fucayciil ma imaan karto lanhu cibaaratun liana tarkhiima cibaaratun can taskhiir اlismi bacda tajridihi min azawaa'idi fayusagaru thulaathi alusuul calaa fucayl warubaaci ay alusuul calaa fucayciil marka fucayciilna ziyaaday gaar ku ahayd inta ma imaan karta buu luxuuqu taai taaniith luxuuqu taai taaniith taskhiir alismi almuanathi alcaari minha lixaaqna waa la dhihi karaa luxuuqu taai taaniith taa u taaniith oo la haleeshiyo ama haleesho taskhiir almuanathi isimka muanathka isimka oo la taskhiiriyo muanathka alcaari minha yuu u baab yahay waxa weeyaan hadalkaas waxaa loo jeedaa taa u taaniith oo la geliyo isim muanath ahay oon taa u taaniith wadanin markii la taskhiiri oo taa u taaniith loo soo celiyo lianna tashiira waljamca yarudaani alashyaaء ilaa usuulihaa isim muanath ahay oon ta wadanin haddii la taskhiiriyo tacdiyaa loo soo celinaya lianna tashiira yarud alashyaء ilaa usuulihaa wa talxaqu taa taaw taaniih way haleeshaa taskhiira maa isim oo la taskhiiriyey laa yaltabisu aanan ku darsamaynin wax kale yay haleysaa oo min muanathin ah mid la taaniihiye muanathkuu caarinka dhar beelay oo ka maran minha min taai taaniih haddana muanathkoo thulaathiyin ah fi lasli io wa fi lxaaliba ah naxwu daar wa sinin wa caynin wa udunin hadda fiiri eh, daar iyo cayn iyo sin waxay yihiin waa isim oo hulaathi ah oon taa u taaniith wadanin asalkoodina muanaf iska ah thulaathiyan macnaha saddex xarafna hadda ka kooban haddana saddex xaraf thulaathiyan fi lasli asalkoodi yaa thulaathi ou ahaa naxwu daarin ah, waxaad moodaa in la yidhaahdo thulaathiyin fi اlasli wa fi اlxaali ah, kan waxaa weeyaan labadii asoo ah daar iyo sinin iyo cayn iyo udun waa isim muanath a oo caarin min taai taaniithi a thulaathina asalkiisa ah saddex xaraf ah haddana saddexdii xaraf ku baaqa waxba laga jarin hadda daar haadihi daarun aad leedahay aw daaru fulaan muanath waay lidaliil haadihi aad leedahay cayn waxaa haadihi cayni cayn waa muanath udunun haadihi uduni muanath waay saddex xarafna way ka kooban yihiin aw ilasli bay hulaaثiha duuna alxaali naxw yadin oo kale yad hadda waa muanath lidaliil haadihi yadii aad leeda haadaa yadun ma dheheysid ayib nabigu wuxuu ri alyadaani tazniyaani wa zinaahumaa ma dhihin alyadaani yazniyaani ma dhihin tazniyaani ta ka tilmaama marka yad hadda fiiri waa muanas oo aan taa ku jirin laakiin asalkii saddex xaraf uu ahay oo asalkeedi yadawun laakiin hadda laba xaraf waay duuna alxaali hadda la jooga laba xaraf waay laakiin asalkeedi yadawun aheed waa waa ka maqan ow xaalan ama haddayba tahayba saddexdii xaraf ka xubla wa xamraa oo kale waay macnaha waxa weeyaan eh, saddex hadda xubla iyo xamra ziyaadaaba ku jiraba sidaa keligeed ma ah ayib hadda qismadan waxay keeni laheed aw xaalan inay hadda xubla oo kale hadda ay wataan saddex xaraf oo markii hore asalkoodana ay laba xaraf aheed taasna ma jirto calaa kuli xaal intaasoo dhan waa muanath oo taa u taaniith aw xaalan aw taa u taaniithan aynan ku jirin marka asalkoodii inay saddex xaraf ka yaraan unbaa la rabaa hadda loo fiiri maayo fa taquulu waxaad leedahay yani fi tashiirihaa duwayratun wa sunaynatun wa udaynatun wa xubaylatun wa xumayratun yaa leedahay yacni xumayra iyo xubayla waxay ka timiday haddii ayaga markeedii hore taskhiiri tarkhiim lagu sameeyo waay oo oo ziyaadada laga gado oo laga gooyo oo marka la yidhaahdo ow xaalan eh, ka xublin wa xumrin in la yidhaahdo saasay ahayd calaa kuli masalada isku laabashay rabta marka fiiri hadda calaa kuli xaal daar markii la taskhiiray duwayratun taca usoo laabatay sinin sunaynatun udunin waa usoo wada laabteen bikhilaafi naxwi shajarin wa baqarin waa ka duwan tahay falaa talxaqahumaa ma haleelayso ataau fii man anathahumaa haddii shajar iyo baqar dumar loola jeedo oo la taskhiiriyo tadi loo soo celi maayo shujayr iyo buqayr un baa laleeyahay lianlaa yaltabisa bilmufradi liannahu waxaanoo dhan waxa weeye ismu ljamci bay ahayd aladii yufaraqu bayna jamcihi wa mufradihi bitaa shajaratun iyo baqar haddii la hal noqonay shajar iyo baqar haddii la yidhaahdana waa jinsi dhan waay marka haddii midkan shajar la taskhiiriyo oo tadi loo soo celiyo shujayra iyo buqayra la yidhaahdo waxay u ekaanaysaa mfradkii oo la taskhiiriya adigna jamc la taskhiiriyaad rabtaa marka khawfa min aliltibaas midka mfradka ana ta'diisoo wadana shujayratun wa buqayra laleeyahay haddii jamc la taskhiiriya ownahayna shujayr iyo buqayra laleeyahay xataa laa yaltabisa wa bikhilaafi naxwi khamsin wa sitin ayagana ta'di loo soo celin maayo lianlaa يلتبس بالعدد اlmudakari cadadka la tadkiiriyeysayna u gelin waxaanu ognahay min thalaatha ilaa tisca cadadkaas yukhaalifu macduudahu oo marka waxaad dhihi kartaa waxaa leeyahy hadii khamsatu haaulaai khamsatu rijaalin wa khamsu niswatin aala leeyahy markuu rag la tirinaya ta aa la gelinaya khamsada markii dumar la tirinayana tadi waa laga daynaya marka iyadoo saas ee khamsan haddii la taskhiiriyo khumaysun la yidhaahdo wuxuu noqonaa rajul haddii laakiin taadi loo soo celiyo khumaysatu la yidhaahdo lama yaqaano waxaa la taskiiriyey ma cadad oo macduudkiisa mudakar yahaya mase cadad macduudkiisa muanath yahay marka waa isku darsamayaan sidaa daraaddeed khamsa haddii la taskiirinayo wa yuraadu biha cadad almacduudi dhakar taadi looma soclo khumaysun wasutaytun aa leeyahy qaala abulbaqaa wuxuu ri fa in kaana haddii uu yahay isimkii muanathkaha arbacata axrufin lam yaruduu ilayhi ta masaladan ziyaada calaa maa fi ibni hishaam wa sharx ibni caqiil wagayrihi isimka la taskhiirinaya afar xaraf haddii uu yahay oo muanathna uu yahay lam yaruduu ilayhi taaan naxwu zuyeynib wa cuqayrib wa cunayiq aa laleeyahay oo macnaha zaynab iyo caqrab iyo cunuq ama cinaaq cinaaq dheh oo intaas haddii la taskhiiri tago iyagoo muanaha ta'da loo soo celi maayo leesh lianna alxarfa araabica xarafka afaraad taalat bihi lkelima kelimadiia ku dheeraatay xataa saara ciwadan intuu noqdo badel min taai taaniih marka taniid waxaa kaa deeqa alifkan dheeraadka oo kelimada macnaha xarafkan dheeraadka oo kelimada ku jiro marka looma soo celinayo markaasuu iri waqad kharaja can hada alasli thalaathatu alfaadin dharfaani iyo iyo mid kale ayib ah, lafdiga kale waa samaa si noo imaa doonto dharfaani wahumaa waraa wa qudaam waraa iyo qudaam waa muanath oo macnaha afar xaraf iyo wax ka badan leh marka la taskhiirinayo intaa loo soo celiya ma ahin asoo zaynab oo kale loo qiyaas qaadanaya falow lam turada taaw calayhi maa tad laakiin kuwaan tadi waa loo soo celiyey fa taquulu waxaad leedahay fiihimaa waxaad leedahay warayatun waraya waraya'atun yacni gadaalyaray yaray wa qudaydimatun hor wa cilatu daalika sababta kuwaan ta'da loogu soo celiyey oo akhawaadkeeda u khilaafeen ana duruufa kulaha mudakara ilaa haadayni fa inahumaa mu'anathaani waa shay anaga hadda cilmigeena aanu badna hadda waxaa lagu leeyahay amaam iyo khalf iyo fooq iyo taxt iyo kuli waa mudakar waay ilaa waraa iyo wa qudaam labadaas keligeeda muanath ka ah falow lam turada taaw calayhima litaskhiir markii la taskhiir haddaan tada loo soo celinin la ulxiqa waxay geli lahaayeen bibaqyati duruuf ay ku darsoomi lahaayeen oo mudakara loo malayn lahay marka taada loo soo celiya waxaa la fahmaa inay muanath asalkoodii ahaayeen liana ataskhiira yarud alashyaa ilaa usuuliha wاlafdaة الthalithatu asamaau waa da lkowkab kamid yani samaa oo jurmiga loo jeedo oo xidigaha ku taagan yihiin fa ina taskhiirahaa samaa markii la taskhiirinaya sumayatun weeyaan ayib oo say ku timiday xarafka hore waa la goday thaaniga waa la fadxiyey markaasaa aliftii samaa ku jira ya loo bedelay yadiyaa yadii kale lagu idqaamay aliftii ugu dambeysana waa la gooy liannahu yatacaarad asalkeedii hore waxa weeyaan لأnhu taأniiث اmarbuطa waxay kamid taha waxyaalaha loo saamaxay wa inamaa qasaduu bidalika alfarqa baynaha wa bayna samaaءi اlmaطr samaa waxaa jirto maa fowqaka la yidhaahda samaana waxaa loo jeedaa marna jurmigaas oo weyn oo kawaakibta ay ku taagan yihiin marna loo jeeda marka keeb marka aad u jeedaa haddii samada oo ay tahay daat اlkawaakib haday tahay oo jurmigaas leh sumaya haddii samaa lmaطr tahayna suma sumay sumaya sidaasaa laleeyahay ayib waxay u baahan tahay markii ay samaa lmaطr tahay waxay noqonaysa sumayun oo in la yiraahdo ay noqonaysaa wallahu aclam ayb wshada tarku taai fi taskhiiri xarbi wa carabi wa dircin wa naclin wa naxwihina maca thulaathiyatihina wa cadami labsi wuxuu leeyahay washada tarku taai taadi in laga tagaa shaad noqday fi taskhiiri xarbin oy carabti xurayb yiraahdeen wa carabin curayb wa dircin dureyc wa nacli nucayl ay yiraahdeen liannahu qiyaastii waxay ahayd kelimada hadday muanath caari min taai taaniita tahay la taskhiiriyo in taadeeda loo soo celiyo yay ahayd sidii daar iyo sini cayn oo kale lamid yihiin ayagoo saddex xaraf oo taau ay ku jirin yaa haddana markii la taskhiiri tadi loo soo celini shaaday noqotay tadi in laga tago ayagoo saddex xaraf ah tadina loo soo celini ayagoo haddana labsina kama jiro hadeertan haddii xarbun xurayba la yihah xuraybatun la yidhaahdo wax kaloo looga cabsana inay ku darsanto ma ahan oo sidii khamsi iyo sita iyo shajar iyo baqaroo lamid ma ah marka iltibaasna ma jiro saddex xarafna waa yihiin bimacnaa shuruud ilxaaqi taai tawafarat fiihina wa maca daalika looma soo celin shaad baa lagu tiriya wa ijtilaabuhumaa fi taskhiiri waraa wa amaam wa qudaam maca ziyaadatin cala athalaatha wa ijtilaabuhaa in ya-di la soo celiyo oo loo soo keeno wa ijtilaabuhaa ta-di in la soo celiyaa shaad noqotay fi taskhiiri waraa wa amaam wa qudaam maca ziyaadatiina cala thalaathati saddex ayagoo ka badan hadeertaan waraa iyo qudaaman aan joognay amaam in lagu soo daro ah, fiihi nadar ah, liannahu amaam calaa qowli maa taqadama waxaan soo niriyey labada daraf oo muanathka ka ayaga waay marka amaam hadduu mudakar yahay ta in loo soo celiyo maba ahba umayma in lagu taskhiiriya bay noqonaysaa marka sababta loogu soo daray inta waxaa waa fiiha nadar ayib walaa yusagaru min gayri اlmutamakini ilaa arbacatun walaa yusagaru maa yusagaru min gayri اlmutamakini isimka aan mutamakin ahayn waxaa laga taskhiiriya asmaada aan mutamakin ahayn inta laga taskhiiriya u baab yahay waa markaasaa waxaanu niri walaa yusagaru lama taskhiiriyo walaa yusgar lama tasgiiriya min gayri اlmutamakini ilaa arbacatn faqad lianna waxaan soo niriyey shuruud اlismi اlmusgar waxaa ka mid eh inuu isim ahaado ou mucrab haddana uu yahay marka midka oo mucrab aan ahayn waa gayru mutamakin marka afara carabti laga maqlay afcala fi اtacajub afcalu fi tacajub i wlmurakab lmasyi ka baclabaka wa siibawey fi lugati man banaahuma ayib arbacadii hadeertan waa soo socotaaye ismu lishaara aan ku tiri ficli tacajub iyo murakab masji iyo ismu lishaara ismu lmawsuul afartaas yaa laga maqlay inay carabti taskhiirinayaan ayagoon aan ahayn iyadoo ay ahayd in la taskhiiriy ayna ahayn oo sababtana waa mabni marka afcalu fi tacajub wاlmurakab اlmasjid ka baclabaka wa siibaweyhi fi lugati man banaahuma hadda labadooda in laysku jamciyaahu khalad waay liannahu sida raajixa ah baclabaka waa mucrab siibaweyhin raajixa waa mabni marka labadoodii in la yidhaahdo sax waa qolaa qabto baclabaka waa mabni qolana waxay qabtaa sibooye waa mucrab waa laakiin qolo daciifa ah waay wa amaa man acrabahumaa falaa ishkaala haddii aan idhaahda siibaweyhi iyo baclabaka labada waa mucrabeyn isim mucrab uu noqonaa markaa waa la taskhiirinaya laakiin eh, sida raajixa ah wa jumlatu wamaa bimasin rukiba daain bigayri weyhi tama ucriba haddii isimka murakabka aweyhi ah ku dhamaado sidii naftaweyhi iyo camaraweyhi iyo siibaweyhi hadduu ku dhamaado waa mabni haddii murakab ou laa yantahi ilaa weyhi uu ku dhamaanayna mucrab waa sidaasaa raajixa ah. wa taskhiiruhumaa marka haddii la icraaba taskhiiru mutamakin u noqonayaan ka hadlayna taas lagama hadlaya marka wuxuu ku miithaalinayaa ficla tacajubki taskhiirkiisi naxwu maa uxaysinahu wa bucaylabaka wa suyeyba weyhi yani waxaa laleeyahay maa axsanahu ay ismu ficli tacajubka maa axsanahu maa adrafahu maa caqalahu maa ajladahu marka maxaa ka wanaag badi bay ahayd ayadii in la taskhiiriyo ayadoo sii mabni a ah, waxay ahayd waa shaad weeyaan haddii la yidhaahda bucaylibaka haddii la yidhahda waa mucrab ishkaal male in la taskhiiriyo laakiin calىa qowli man yaquul baclabaka waa mabni marka wuxuu leeya haadaa bucaylabaka wa nadartu ra-aytu bucaylabaka wa nadartu ilaa bucaylabaka intaba waa kordhiga laakiin calى qowl raajix hada bucaylabaka bucaylibuka bucaylibaka markii la craabayo waxa weeyaan bucaylu bucaylu baka wanadartu bacayla baka wa nadartu ilaa bucayli baka laamtaa icraabta la siin jiray ama haadaa bucayla baku wa nadartu ra-aytu bucayla baka wa nadartu ilaa bucayli baki bika oo asna laga dhigo eh, ismu ladii laa yansarif oo kaafta icraabta loo soo reray wa huwa raajix isimka saddexaad wasubnu ishaara weeyaan ismu ishaara maadaama uu badan yahay alyiri wa sumica daalika minhu fi khamsi kalimaatin ismu ishaaro oo dhan lama taskiirin karo laakiin carabta maadaama shaad uu yahay shaad waxa weya yuxfad walaa yuqaasu intii carabta laga maqlay shan kelimo waa thaani thaa wa thaani wa taani wa ulaaci ayib marka thaa w taa wa thaani taa a meeshaas ka maqan aan dhahno mase wa tii waay thaa wa tii wa thaani wa taani wa ulaa shantaas waay walismu lmawsuul ayaa ayaa isimka mabniga ahoo asna la taskhiiriya ah wa sumica dhalika minhu ayda fi khamsi kalimaatin wa aladii walatii wa tathniyatuhumaa wa jamcu اladii fiiri markaan aladii wlati aladaani walataani iyo waladiina intaasaa laga maqlay carabti macnaha waxa weeyaan annaga haddii eh, eh, aan ulahaan lahayn annaga haddaan ulahaan lahayn xoriyad ma aana taskiiri lahayn laakiin waxaa loo taskiirinaya carabtiyaa laga maqlay carabti wixii laga maqlay lama inkiri karo markaasuu iri wayuwaafiqna asmaada mawsuulada iyo ishaarada taskhiira almutamakini nink midka mutamakinka ah taskhiirkiisa waxay ka waafaqaan fi thalaathati umuur alamru alawal maxaa waay ijtilaabu lyaai saakina mid kastaba yaau taskhiira loo keenaa kow wa iltizaami kowni maa qablahaa maftuuxan yaau taskhiir marka la keeno xarafka ka horeeya waa kornigaa jirna hadda axmed hadaa tira xumayd hadaa tiraahda yaa u taskhiir miimaan ka hore miimkaas waa kordhigaya kana waa inuu kordhignaada wa luzuuma takmiili maa naqisa minha can thalaatha wa takmiili maa isim in la dhamaystira naqasa minha can thalaatha xuruuftiisa saddex ay ka yaraata waa la dhammaystiri karaa wa yukhaalifnahu saddexdaa way ku khilaafaan oo ashyaada mutamakinada ah iyo midda mabniga ah saddex shayna waa isku khilaafsan yihiin baqaau awaliha calaa xarakatihi alasliya asmaau lmawsuulaat iyo asmaau ishaara markii la taskhiirinayo taskhiirka waxaa lagu yaqiinay xarafka koobaad in la godo ayaga xarafkan xarakadii iska wateena la wada daa bay ahayd dayaaa laleeyahay daalki waa iska kordhigan yahay ko النقطة الثانية و زiyaadaة ألف في الآkhiri ciwضا min ضم الأول و زiyaadaة hadaa tira الأول والثاني ay noqona hadaad ثaلاثةi aad ka badashidne بقاaءi أwlihaa و زiyaadaة ألف في الآkhiri ciwضا min ضم الأول ألف baa lagu soo ziyaadinaya في الآkhiri hadda daa markay tahay oo alifteedii ya loo bedelo haddana alif kalaa dayaa lale alif kalo dheeraad ah gadaal laga soo dhigaya wadhalika fi fii gayri اlmakhtuumi midkan lagu khatimina sharkaas iskale biziyaadati tahniyati aw jamcin haddii aladaani ama alataani ama daani ay tahay alif lama keenayo tahniyada ziyaadadeeda kaaga filan laakiin isimka mufrad hadduu yahay aliftii daada ku jirta yaa markii loo bedelo alif kaloo hadan lagu dhamaystira loo keena wa ana alyaa qad taqacu thaaniyatan yaadi yaa u taskhiirka ahayd oo lagu yaqiinay inay xarafka thaalidka noqoto xamad oo kale markii la taskhiirna fiiri xumayd waxay xarf thaalith ay imaana yaa u taskhiirka ayadan xuruuftan la mabniyeyna waxaa dhici karta inay thaaniga ka galaan wadaalika fi daat i wataa oo kale waay taquulu waxaad leedahay dayaa watayaa aad leedahay daa iyo iyo iyo taa xarafka labaad waxaa laga dhigaa yaa u taskhiir markaasay alifta iga wateen yaa ya loo badelaa yadiya ya lagu idqaaminaa markaas kadib alif dheeraad loo keenaa daya itaya wal aslu waxay ahayd duyaya watuyaya ay ahayd fa xudifat ilyaa اluulaa yaa la xadfay markaasaa duya iyo dhaya iyo taya ay timiday wa dhayaani wa tayaani weeyaan taquulu waxaad leedahay ayb dhayaani wa tayaani dhaani iyo oo la tashiiriyo waay marka waxay noqonaysaa dhaani markii la yidhaahdo aliftoodii ya baa la keenay ya-dii la keenay iyo aliftii daani ku jirtay aya loo badel labadii ya laysku idqaamay calaamadana calaamatu tathniya waa dayaani iyo tayaani oo meesha ugu dambayso wa taquulu waxaad leedahay ulaya bilqasri fii luqati man qasar ulaaika qoladii ulaa'i dhihi jirtay ulaa qolaa dhihi jirtay markii la taskiiriya la rabo waxa weeyaan aliftii ulaa ugu dambeysay yaa loo badela yadiya yaa tashiir lagu idqaaminaa kadib alif dheeraad ee loo keena ulaya wa bilmadi la akhriyo fii lugati man madda ayib oo markaa ulaya ulayaa ay noqonaysaa bilqasri fii lugati man qasar wa bilmadi ulayaa in la yidhaha hamsa meesha la keeno wa taquulu asmaadii mawsuulad waxaad leedahay alladaya wlataya alatii walataya a la yidhahda walladayaani wallatayaani wladayuuna aad leedahay fiiri hadirtaan allatii ayadoo ahayd markii taskiir la geliyo ayada aliftii eh, kelimaadka ina awalka laga godo waa laga cafiyey allatii ayadoo ahayd fatxadeeda lagu baaqi yeelay gaayatu maa fi lamri waxa weeyaan alifti yadi yaa u taskhiirka ahayd iyo allatii yadeedii a laysku idqaamay allataya ay noqotay alif dheeraad ahaa loola yimid allataya saas wa alladayaani waladunana waxba looma laguma soo ziyaadinin yadii taskhiirka iyo aliftoodii iyo wixii ugu dambeeyaa laysku idqaami keli ah wa idaa sababtana waxaa weyaan dhadhan ma laha sababta wax la isticmaalaba ma ahabo yacni in eh, asmaaadan oo asmaau taskhiir ah in ayadoo mabni ah oo shuruudi oofsan la taskhiiri waa yar tahay haddana waxa weye isticmaalkay kusii yaraadeen sidaasaa keenaysa markaan inayna dhadhan lahayn thaalithan qawaaciddii taskhiirka loo dhigay oo bidami awalihi wa fatxi thaanihi wa ziyaatihi in taskhiir waa ka wada maqan tahay wإida aradta taskhiira laati hadaad doontid laati inaad taskhiiriso oo jamcu muanad saalim lagala jeedo mawsuulkeeda sakarta alati laati intaad taskhiiri lahayd yaad horta alatii taskhiirinaysaa faqulta waxaa leedahay alataya oo taskhiiru lati ah ثuma jamacta bilalifi wataayi baad ku jamcinaysaa faqulta waxaad leedahay alatayaati markaad hore adoo iyadoo alaatii joogta ha taskhiirinin alatii taskhiiri kadibna jamci wاstagnow bidalika midkaas ay ku deeqtoomeen can taksiir اlaati wاllaa'i calى اlaصxi haddii aan qabano ayb walaa yusagaru dii lama taskhiiriyo itifaaqa lililbaasi ayb horta waxa weeyaan dii lama taskhiiriyo oo daa baa badelkeeda la taskhiirinaya ayb hada waaxid taas khilaafka ma jooga buuri walaa tiina lama taskiiriyo lilistignaai bitaskiiri taa taa yaa la taskiirinab u leeya wadaa wata wadaani baan soo niri khilaafan libni maalik ibni maaliga ah wuxuu qabaa wasagaruu shuduudan iladii latii wadaa wataa maca leesh wasagaruu shuduudan iladii latii wadaa maca alfuruuci minha taa wati ou yiri minhaa taa wa a lagu haystaa ibnu maalik taada waa sax laakiin tiidaa lagu haystaa buu leeyahay ayb qaala acukburi wuxuu iri fain sakarta jamca taksiir isim jamcu taksiir hadaa taskhiirisid addaali cala kahrati markii horena badan badnaanku tusinay radadtahu ilaa jamci qilad u celisaa tan waaba soo hormarnayba inaan hadda kasoo guurina ma ahayn laakiin goormu waa in kaana lahu jamcu qila haddii uu leeyahay naxwu jimaalin oo kale jimaal jamcu hadda kahra waa haddaad doontid jimaalan taskhiirina oo jumay jumay jumayil ay noqonaysaae ma banaana buu leeyahay liannahu alkathra maca ataqliil isma keeni karaan taskhiir yufiid ataqliil wa jamcu lkathra yufiid takhiir marka labada isma keeni karaan marka waxaad u celinay jamcu lqila taquulu fi taskhiiri ujaymaal aad leedahay fatarudhu ilaa ajmaal jimaalaad ka wareejinay oo ajmaalaad geynaysaa huma tusakiru jamcu taksiir oo qilo ah waa la taskhiiri karaa isagoo jamcu qilo ah haddana waa lasii yarayn karaa ayb wa inamaa kaana kadalika liana taskhiira taqliil waaye falam yajtamic ma kulmi karaan oo ma kulmayaan maca maa falam yajtamic taskiirkii ma kulmaya taqliilka ahay maca maa yadulu cala alkathrati marka fain lam yakun lahu jamcu tagsiirkii hadduusan lahayn jamcu qila jamactahu bilalifi wataa'i jamcigii oo lagu yaqiinay oo jamcu muana saalim aad geynaysaa naxwu durayhimaatin fiiri hadirtaan daraahim iyo maxaan ku iraahdaa iyo rijaal oo jamcu lkahra ah hadaa ina taskhiirisa aad rabtid jamcu lqila u celi eh, jamcu mana salim u celi oo durayhimaad iyo juhruj meeshii eh, macnaha aad ka dhihi lahayd durayhima durayhimaatin durayhim intaad ka dhihi lahayd ah, daraahim la taskhiiri durayhim dirhamaa la taskhiiri karaa laakin daraahim haddii la taskhiiriyo waxay noqon lahayd duray durayihim inay ya-da la shiday noqonaysaa calaa kuli xaal lianna hada aljamca jamcu qilatin weeyaan jamca muanath saalim wuxuu leeyahay wuxuu faa'iideeya jamcaas qilo waay waxaan soo niri jumuucda mudakarka iyo muanathka iyo afar mabnaba jumuuc alqilo weeyaan fain lam yajuz fii mukabirihi mukabarihi midka la weynay alalif wata haddayna ku banaanayn wajaaza fiihi lwaaw wa nuunu radatahu ila lwaaw wa nuun isimka oo jamcuga ku jira jamcu tagsiirka ah haddaad rabtid inaad taskhiirisid hadduu aqbali waayo alif iyo ta in lagu jamciyo jamcu muana saalim in lagu jamciyo hadduu aqbali waayo si durahimaad iyo rujaylaad oo jamcu rijaal ah hadduu aqbali waayo waaw iyo nuun in lagu jamciyo aqbali karo jamcu muanasaali ma oqol jamcu mudakar saalim oo ogol yahay waa u celinaysaa ka qowlika fi taskhiiri xamqa xamqa waa jamcu eh, axmaq wa axmaq xamqa ay noqotay in aradta bihi jamca axmaq hadaad ula jeedid axmaq haddii xamqa jamciisa u yahay ee hal gabar aadan ula jeedino xamqaa gabadhiga oo doqonteedna waa la yidhaahdaa marka waxaad ku jamcinaysaa uxaymaquuna aad leedahay liannahu ma aqbalay uxaymiqaat ma aqbalay wain kaana kaana jamca xamqaa hadduu yahay xamqaa gabadhi waay qulta waxaa tiraa xumayqawaatin aad leedahay lianna alwaawa nuun min jumuuci alqila wax allaale wixii waaw i nuun lagu jamciyo waxa weeyaan eh, wuxuu leeyahay eh, jamcu lqila u faa'ideeya taasna hadda wa nadar baa ka taagan oo waataan hore u niriyay haddii liila qad aflaxa almu'minuuna muminu jamcu qila waay maca annaha tantabiqu calaa acdaadi jamiici almu'miniin fiiha nadar xaqiiqatan tanbiih wa ama smu ljamci wa smu ljinsi اljamci fayusagaraani sidoodaa lagu taskirina lishibhimaa bilwaaxid qowm oo kale hadda quweymaad dhihi kartaa sideedaad ku baaqi yeelaysaa ismil jinsi ljamcina waa lamid oo waxa weeyaan turki iyo wixii lahal ahay kulligood meeshii aad ku keenaysaa bal waxaa weeyaan hadda masala ma adri sidee ay meesha ugu maqan tahay jamcu lmudakari saalim xataa la jamcinayo waataan horniri calaamadiisa waa loo dhaafaya dhaafayaa jamcu lmuanath saalim ayagoo calaamadoodii wada yaa yuuqac ataskhiir calaa maa qabla hadihi alcalaamaat waataan soo sheegnay inaan ilownaan u malaynayn wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin